alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi waman ihtada bihudaah wabacdu yaqulu اlimaamu الnawowiyu raximah اllah alxadiidu sadis can abi cabdillaahi annucmaan bni bashiir radi allahu canhuma qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama yaqulu ina alxalaala bayinu waina alxaraama bayin wabaynahuma umuuru mushtabihaat laa yaclamuhuna kahiiru min annaas faman itaqa shubahaat faqad istabara'a lidiinihi wa cirdih waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraam kaaraaci yaraa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih alaa waina likuli malikin ximan alaa waina xima allahi maxaarimuh alaa waina fi ljasadi mudqa idaa salaxat idaa salaxat salaxa aljasadu kuluh waidaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb rawaahu lbukhaari wa muslim wuxuu leey imaam nawwi raximah llah can abi cabdillaahi waxaa laga wariyey an nucmaan ibnu bashiir nucmaan ibnu bashiir eh, radia allahu tacaala canhu waa saxaabi ka mid a ah ansaar waxaa abti u ah cabdillahi ibnu rawaxa cabdillahi ibnu rawaxa oo aynu garanayno ayaa abtu ah waxa uu dhintay bay culimadu saxaabigaasi awaakhira sanata arbacin wa sitiin aw sanata siti aw sanata sittin sitiin arbacin wa sitiin aw sittin wa sitiin afar iyo lixdankii aakhirkiisii ayuu dhintay sanadii afar iyo lixdanka ama lix iyo lixdanka ayuu ayuu dhintayna waa la yidhi saxaabigani waxaa warinaya xadiiskan waana xadiis cadiima xadiiskani waxaanaynu soo marnay inay culimada qaarkood yidhahdeen xadiis ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin inuu ka mid yahay axaadiista saddexda ah ee islaamnimadu diinta islaamku ay ku wareegeyso bacd ahlilcilmina waxay dhn waa rubcu lislaam xadiiskani qaala wuxuu yidhi nucmaan ibnu bashiir samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alay wasalam nucmaan ibnu bashiir wuxuu dhintay baa la yihi nebigu isagoo yar xadiiskan wuxuu maqlay buu leeyahay siduu sheekhana sheekh cabdimuxsinba sheegayo xadiiskan nucmaan wuxuu maqlay buu leeyahay uu nebiga ka maqlay isagoo yar oo sideed jira ayuu nebiga ka maqlay buu leeyahay waayo cafwan wuxuu leeya nebigu wuxuu dhintay buu leeyahay nucmaan ibnu bashiir isagoo sideed jira marka rasuulka wuxuu ka maqlay isagoo yar buu xadiiskan ka maqlay haddana waa kaa wariyey xadiiskii uu nebiga ka maqlay taana culimadu waxay u daliishadaan waxay u deliishadaan inuu qofka yari wixii yaraantiisuu maqlay cilmi ah markuu weynaado inuu werin karo oo ay ansaxayso inuu weriyo lagana weriyo saxaabo kale oo xadiiskan warisay waa jiraan oo isagoo keliyii muu warin waxaa ka mid a ah saxaabada warisay cali bin abi aalib waxaa ka mid a ah cabdillahi bn mascuud waxaa ka mid a ah jaabir bn cabdillaahi waxaa ka mid a cabdillahi bn cumar iyo cabdillahi bn cabaas iyo keyrkood qaala wuxuu yihi samictu rasuul اllahi sala allahu alayh wasalam baan maqlay oo yaquulu lah ina alxalaala bayinun ina alxalaala bayinun xalaashu way caddahy wa ina alxaraama bayin xaraantuna way caddahy xalaasha iyo xaaraantu labaduba way cadiyin buu nabi alayh isalaatu wasalaam oo dee xaaraantii ilaahay baa caddeeyey waxay xaaraan ahaa oo kitaabkiisa iyo sunnadii rasuulka sal allahu alay slam baa lagu caddeeyey xalaashina waa lagu caddeeyey labadaasi waa cadiy wax xalaal ah oo dadka humaaga kaga iyagoo kaga jirto uu nebigu ka dhintay ma jirto rasuulka sal alla alay slam xalaashina waa caddeeyey xaaraantiina waa caddeeyey kitaabkana waa lagu caddeeyey labadaba wa baynahumaa umuurun mushtabihaat buu nabigu alayh salatu salaam labadooda waxaa u udhexeeya umuurun mushtabihaat waxyaabo isu eeg eeg oo isdhehgelaya oo qofku kala garan waayo ma xalaalba ma xaaraanba oo waxay leeyihiin xaggana shabah bay la leedahay oo dhinac markaad ka eegto xalaal baad mooddaa dhinac markaad ka eegtona xaaraan baad moodaa <coughs> warkeeduna ma cadda ya wa baynahumaa umuuru mushtabihaat waxaa labadoodii u dhexeeya umuur mushtabihaad ah oo xag iyo xaggaba u eg oo aan meel ku caddayn laa yaclamuhunna garan maayo umuurta mushtabihaadkaa garan maayo kahiirun in badan oo min annaasi dadka ka mid u fiirso waxyaabihii mushtabihaadka ahaa ee isdheeh gashanaa ee xag iyo xaggaba weji ku lahaa lama odhan cid garanaysaaba ma jirto macnaheedu waa maxay hadii la dhaa cid garanaysaaba ma jirto dee dadkao dhan bay ka dhex gashay weyaan sooma laakiin maxaa la yidhi laa yaclamuhunna kaiiru min annaasi dadka badankoodu garan maayaan yacnii baa garanaysa weeye in yaroo khullasoo dadka ka mid ah oo alla cilmi ubi ugu biniixiyey oo cilmi iyo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa kala garanaysa umuurta mushtabihaadka xaalka laakiin agarka dadku garan maayaan nebigu wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam faman ittaqa shubahaat ninka shubahaadkii ka baqa faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi qofkaasi wuxuu u beri noqday wuxuu beri yeelay faqad istabra'a wuxuu beri yeelo nabad wuxuu nabad yeelay lidiinihi diintiisii iyo cirdihi cirdigiisii buu beri yeelay ya faman <coughs> waman waqaca ninka ku dhaca fi shubahaati shubahaatkaana waqaca fi lxaraami buu ku dhacaya macnaheedu waa maxay rasuulku wuxu uhi sal alla alay slam xalaashii caddayd dee waa xalaal xaaraantii caddaydna waa xaaraano waa in laga tago waaya mushtabihaadkii agarka dadku aanay garanaynin ee isu eegeekaa mushtabihaadkaasi qofku inuu ka fogaado weeye waa inaad ka dheeraato haddaad ka dheeraato diintaadii iyo cirdigaagii labadiiba waad dhowrtay diintaadii waad dhowrtayoo dee mahaalig iyo inaad fitan iyo naar wax kuu geeye ku dhacdaad ka dhowrtay cirdigaagiiyo sharaftaadiina waad dhowrtayoo dee ha dhowta intii dadku odhan laaya kaa maaragtaa war waa mid ku dhacday meel meel xunuun buu dhubu dhubuq leey ya cirdigaagina waad ilaashatay cirdigaagiina waad ilaashatay rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waman waqaca fi shubahaati ninka shubahaadkii ku dhaca ee waxyaabihii aanu kala garanayn inay xalaal tahay inay xaaraan tahay iska dhex dabaasha ama in yar in yar uun maaragtay mar walba in yar in yar ka qaata siduu maalinba in yar ugu yaro durkayo marka dambe horta uu iska bariisanaya shubahaadka sidaad in yarba maalinba in yar ugu durkayso marka dambe waxay keenaysaa inaad xaaraantii caddayd isaga badheedho waana sida shaydaanku dadka xaaraantii ku geliyo shaydaanku marka hore xaaraan aada yaqiinsantahay inay xaaraan tahay cunka odhan maayo wuu kaa warwareegaya laakiin muxuu keenayaa wax shubha ku jirtuu keenaya ya deedna wuxuu ka odhanaya niyo cala sabiil mithaal yacni shaqaalaad mushaharkaagu waa mushahar mucayanaad qaadata lacag ciddaa ka badanna ku soo marta hadhow buu ka odhanayaa war lacagtan cidda faraha badan leh halkan waxoogaa saaro oo dee ele waad ka shaqaynaysaa waa waxoogaa inaad ka heshaa waxba soodig adigu ku dhididay leila nahaare sidan tahay maalinta hore waxaad qaadanaysaa adigoo yara ka yoolsan siduu kuu wado kuu wado kuu wado xaaraan aan ishkaal ku jirin ayuu marka dambe ku cunsiinaya khalaas halkaa hadduu kula gaadhona intuu banaankaa tagunbu kuu sacabutumaya koodhaya baash xijse saaxiibte adigii ku guree <laughs> ya markuu kugu hubsaday laakiin marka hore marka hore shubahaadkaasu kaasoo gelaya ah shubahaadkaasu marka hore kaasoo gelaya waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaraami qofka shubahaad ku dhaca buu nabi uri alayh isalatu asalaam ee shubahada iska ilaalin waaya ee dabeedna shubahaadka fudaydsada siduu u wado wuxuu ka dheefaa un inuu inuu xaaraan cad ku dhaco rasuulku wuxu uhi sal allah alay slam lacana allaahu saariqa yasraqu lbayda ya xadiiskaa u fiirsa nebigu wuxuu ihi ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo tuug xabad baada xadaya buu nebi uri alayh isalatu asalaam xabad baad maxay joogtaa sheekh ya culimada waxa muxuu nebigu u nacdalay culimada waxa wuxuu nebigu u nacdalay lianna xabaddan beedkaahi waa dariiqo waa wasiilo hadhow dhowr kintaal xadaya dee ya ilaa xabaddu ku bilaabee dhowr kintaal bu hadhowta xadaya hmm. marka <clears throat> waa sidaas <coughs> marka rasuulku wuxu uhi sal allahu alay wasalam wuxuu ka dhiganyay ninkaasi ka raaci yarcaa xawla alxima wuxuu ka dhiganyay sidii nin xoolo raacaya oo xoolihii ku raacaya meel daaqsimo oo la ilaaliyey meel daaqsimo oo la ilaaliyey agteedu ku raacaya yarcaa wuxuu ku raacayaa xawla alximaa meel xima oo la ilaaliyey oo seere la ilaaliyey ah ayuu wax ku ag raacaya yuushiku wuxuu ku dhowyay kaasi an yartaca fiih dee inaba meeshaa intay galaan ay daaqaan de ya rasuulku miaal misaal cajiibu keenaya wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigan yahay ninkaas shubahaadka dul wareegaya wuxuu ka dhigan yahay nin adhi daaqsiinaaya meel nin madaxweyneay xidhay ama meel seero oo la xidhay oo mamnuuca inay soo galaan maxay xoolo ayuu intuu xooli a keenay buu ayuu ag daajinaya dee xoolo ha dhowta hadday fursad yar helaan meesha way u daadanayaan soo dee siday maalin walba markuu ka akaxayn waayo ay iska ag wareegaan ag wareegaan akhiran way u daadanayaan buu nabi alay slat slam yuushiku an yartaca fii marka sidaa kaasi kaa seeraa wax ag daajiyey ee seerihii la ilaaliyey ka fogaan waayey sida uu uga dheefayay inay xoolihii intay uga daataan ay cunaan ayaa qofka shubahaadka ka fogaan waayaana uu uga dheefayaa inuu xaaraan waxa weyaan uga dhadhaco alaa waina likulli malikin alaa hooya waina likulli malikin boqor kasta waxaa u sugnaaday ximan seera boqor kastaa seeruu leeyahy uu ilaashado alaa waina xima allaahi maxaarimuh ilaahay seerihiisuna waa maxaarimtiisa waa waxyaabuu xarimay ya boqor kastaa wuxuu leeyahay seere isagu ilaashado seeraha ilaahayna waa maxaarimtiisa saa ogedib ilahay muxuu yihi tilka xuduudullaahi falaa eesh falaa tactaduuha ilahay wuxuu yihi waa xuduuddii ilahay waa taas ha ka gudbina ya ilaaliya buu ilahay yihi soomad gara waa alaa waina xima allaahi maxaarimu maxay intaaso dhami kutusinaysaa intaaso dham waxay kutusinaysaa waxyaabaha aad u kala garan weydo ama la isugu qabto ee culimmadu isugu qabtaan inay xaaraan tahay iyo inay xalaal tahay waxyaabaha ay waxyaabaha ay culimmadu isugu qabtaan ee loo kala garan waayo inay xaaraan yihiin iyoyna xalaal yihiin waa inaanad qaadanin fatwada cidda bannaysay keliya dad badani waxay sameeyaan markay arkaan in shaygu shubha gashay oo culimmadii isku qabsadeen wuxuu raadsanayaa mid isaga qiilkuu rabo u banneeya alla badanaa dad inta lagu dhi waxaas shubaha ku jirtay ka jooga ir sheekh fulaan baa banneeyey ee maalintii dambe la arkay isagoo xaaraan caddaldalaya waar waa sidee sheekh fulaan xaaraanta muu banaynine yah tana ku dhacday alaa wa ina xima allaahi maxaarimu shubahaad siduu shubahaad u daba alqafaayey ayuu wuxuu wuxuu ku dhammaaday warkiisii inuu xaaraan badrheeda markii dambe uu dhacdhaco marka waa inaad aada isaga ilaalisid diintaada diintaada waa inaad ka ilaalisid inaad ka dhigto timir xabaal taalla timir xabaal taalla ma aragtan weli cid laga celiya maad aragtaan ya ah. marka diintaada kow horta cid walbaa ha weydiinin taani shay wax aad aanad hubin oo aakhiradaada waxyeela iska ilaali oo shubha ah iska ilaali waxa uu yidhi xasan albasri raximah llah ardadalka u fiirso mutashaabiha siday selafki uga fogaayeen wuxuu yidhi adraknaa aqwaaman kaanuu yatrukuuna kaanuu yatrukuuna sabciina baaban min alxalaali khashyata alwuquuci fii baabi min alxaraami waxa aanu soo gaadhnay buuhi xasan albasri baa odhanaya qowm toddobaatan baab oo xalaasha ka mida ka tegaya hadda waa xalaal iyagoo ka baqaya inay xaaraan ku dhacaan yacni inay xaaraan ku dhacaan si aanay xaaraan uga dhi ugu dhicinba ayay xiska xigsiinayan waay alaa waina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kuluh waida fasadat fasada aljasadu kuluh hadday fasahaadana jasadka dhammaantii waa fasahadayaa alaa wahiy alqalbi buu nab alayh isalaatu wasalaam xaqiiqada waa sidaas qalbigu waa meesha qofka salaaxiisa iyo fasaadkiisa uu ka dhaco haddii qalbigaagu uu shubahaad ka dhargo ama qalbigaagu uu xaqa waxa weeyaan uu baal maro waad halaagsanaysa saa aweed qofku waa inuu ictinaa siiyo iyo cinaayo iyo dadaal badan waa inuu siiyo inuu waxa weeye uu qalbigiisa ilaaliyo rasuulku waa kaale jasadka mudqad baa ku jirta jasadka o dhan iyadu hagta waa qalbiga walihaadaa ilaahay dadka ma eegaayo midabadooda dharkay xidhan yihiin quruxdooda inta da-da yihiin lama eegaayo waxaa la eegayaa keliya qofka iyo camalkiisa qalbigaanu alla daalacanaya ya inta qalbigaaga ikhlaas ku jiro inta qalbigaaga alla ka cabsi ku jirta inta qalbigaaga ilaahay weynayntiisa ku jirta inta qalbigaaga ilaahay inaad raalliyaanshihiisa doonayso iyo sunnada nabiga alayh salatu slam inaad weyneyneyso ku jirta ayaa ayaa ay noqonaysaa tamartaada aad tamrinaysa ayay noqonaysaa in acmaashaada la aqbalo ayay noqonaysaa in aada ilaahay u dhowaato intaad qalbigaagu alla ka fogyahayna waxay noqonaysaa inaad ilaahay ka fogaato hadda u fiirso rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ayaa wuxuu waddada ka qaaday timir timir xabad timir waddada ka qaaday xabaddii timirteed markuu waddada ka qaaday wuxuu kala garan waayay nebigu alayh isalaatu wasalaam inay timir timir sadaqo tahay iyo inay timir aan sadaqaaynta deedna rasuulku sal allahu alayh wasalam afkiisa inuu geliyo waa ka ilaashado ma cunin rasuulku wuhi haddaanan ka baqayn inay timru sadaqa noqoto waan cuni lahaa waa xabad timirah waa xabad timirah ayuu rasuulku sal alla alay slam wuxuu uga tegey inuu ka shakiyey maxay ah, allah mustaan waay waxay ku tusinaysaa sida ay u mudan in qofka muslimkaa uu isaga ilaaliyo waxyaabaha diintiisa fasahaadin kara caqiidadiisa iyo iyo iyo camalkiisa wax yeeli karaa ay ka mid tahay kow tahay shubahaadka iyo waxyaabaha shahawaadka ah shubahaadka aan la kala garanayn xalaal iyo xaaraan waxay yihiin dhexdabaalashadooda marka waa inaad aad iyo aada u ilaashato diintaada iyo qalbigaaga maxaa nebigu aag nebigu wuxuu sheegay shubahaadkoo lagu dhacaa inay tahay in xaaraan lagu dhacay haddana nebigu wuxuu sheegay in qalbiga wanaaggiisa iyo xumaantiisa qofka falaaxiisu ku xidhan yahay maxaa labada loo jamciyey waxaa loo jamciyey shubahaadku waxyaabaha shubahaadka ah isticmaalkooda iyo dhexdabaalashadooda waxay taaiiriyaan maxay qalbigay taaiirinaya qalbigay taaiirinaya qalbigaaga markay taaiirsanay qalbigaagu xanuunsanay khalaas hadduu qalbigaaga xanuun galan ah dee waxyaabo kale ayaa ayaa ayaa ayaa fursad u helaaya inay galaan inay galaan selafku aad bay waraca ugu dadaali jireen iyagoo xadiiskan iyo axaadiis lamid ah waxa weeyaan ilaashanay ku camal falaaya wixii ay ka shakiyaan way ka fogaan jireen wixii ay ka shakiyaan way ka fogaan jireen ya way ka fogaan jireen waxaan garanayaa nin dadka saalixiintan aqaano ka mid ah ayaa ninba lacag siiyey lacagtu ka shaki lacagtii wuxuu ka shakiyey in la siiyey iyo in loo dhiibay maxaan samayn lahay ya nacam muxuu hmm. sameeyey wuxuu kale garan waayay hebeloo lacagtan kuu dhiibay miyuu ku siiyey lacagtan mise kumu siin dabeedna intuu lacagtii xawaaladda u dhigay ayuu weliba lacagtii lagu xawilayna ka bixi walaal ammaanadii aad ii dhibtay waa taas way kuusoo noqotay ya so diintiisi mu ilaasha de waxaa laga yaba in kugu dhaa anma lacag bad celinaysa aniyo aniyo iska cun ilaahay baa khayr ka dhigaya <laughs> baaraka allahu fiikum alaa wahiya alqalbu alaa ina fi ljasadi mudqa ida saluxat saluxa aljasadu kuluh waida fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalbu rawahu albukhaari wamuslim wallahu subxaana wa tacala alam wabilahi towfiq